bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin uma asalaatu wasalaam cala rasuuli illahi alamiin wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcun min ashuyuuhi aakhiruhum sheykhuna sheekh saalin cbdillahi alcuseymiy gafar allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ila sfahmin cayna can arun diinan can abi qabusa mawla cbdillahi bin camrin caas can abdillahi bin camrin caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam alraximuuna yarxamuhum arraxmaan irxamu man fi lardi yaxkum isamaa wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqra'i musul mutuun khasatan usul xadiid mustafa warasul mujtaba sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbati ajmaciin liyafuuzu bisacaati alcajl alajl fahada huwa almajlis athaalitث wahamaanuun majaalis iqra'i wa sharxi kitaab macalim sunnabawiya wa kaana uqiima hada dars fi leylat athani min shacbaan caami alfin arbacmiya arbacin hijrat mustafa sala allahu alay w slem almuwaafiq laxad lakin استدعى إعادة تسجيل في هذا اليوم يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شعبان عام 1440 المصطفى صلى الله عليه وسلم نبتدئ اليوم بإذن الله عز وجل من كتاب الرابع الكتاب الرابع عشر الذكر والدعاء والتوبة majliskan oo majliskii saddex iyo sideetanaad ee majaalisulmarka sharxa kooban ee kitaabka macallim sunna weeye casharkan waxaa la galay u baxay axaddii ku aadanayd labada bish shacbaan kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena sal alla alay slam laakiin duubitaankii ayaa ka halaabay sida awgeed in dib loo soo celiyo ayaa lagu qasbanaaday maantana waa maalin axad ah salaada casr kadib bisha shacbaanna ay tahay lixi toban kun afar boqol iyo hafaatan ka jira nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam marka cashirkan waa cashirka celis ah alkitaab araabic cashar kitaabka afariy tobanaad addikru waadducaa watowba dikriga iyo ducada iyo towbada ilahay loo tooba keena subxana wa tacaala ayuu kitaabkan u kitaab yahay weeyaan insha allahu tacala sharaxa ma dheerayn doona eh, maadaama horey loo sharxay laakiin axaadiis saarkeeda maan xoog saari doona bidn lla caza wajal alfasl awal faslka koobaad fadl dikri alla xusitaanka la xusa fadligu le ayuu baabkan ayuu fasalkan ufasliya weeyaan baaba fadli dikri dikriga fadligu le ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun laba boqol iyo koobaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu ta arda qala wxu abu hureyra qaala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm ina lilaahi alla weynay usugnaatay malaaikata malaaig yatuufuuna dawaafaan oo wareegaan fi uruqi jididka yaltamisuuna waxay dalbayaan ahla dikri dadka dikriga alla haayo ahlu dikriga ayay dalbayaan oy raadinayaan faidaa wajaduu qowman qol haddii ay la kulmaan yadkuruuna xusaan allaha la weyne tanaaduu ay isu yeertaan isu dhawaaqaan halumuu war u kaalayaay ilaa xaajatikum dantii aad laheedin u kaalaya qaala wuxuu yihi nabigeena caleyhi slat slaam fayaxufuunahu markaasay ku wareejinayaan biajnixatihim garbahooda ayay kula iskula hareerinayaan ilaa samaai dunya ilaa samada dunyada laga gaaro oo saasay garbihii ugu wareejinayaan weyaan qala wuxuu yihi fa yasalhum rabuhum oo ayaga ugu aqoon badan yahay maa yaquulu cibaadii adoomahayga maxay leeyihiin saas ayuu rabbi le subxaana watacaala wuxuu weydiinaa malaaigta uu leeyahay adoomahayga maxay ku dhawaaqayaan maxay leeyihiin alla ayaana kaga aqoon badan waxay leeyihiin oo kaga ogaal badan malaaigta qaala wuxuu yihi nabigeena cala sl slam taquulu malaigta waxay leedahay yusabixunaka way ku tasbiixsanayaan subxan allahi bay kuleeyihiin wayukabiruunaka aday ku weyneyna allahu akbar ayay leeyihiin wayaxmaduunaka way ku mahadinayaan wayumajiduunaka way ku sharfayaan way ku ammaanayaan weeyaan qaala wuxuu yiri nabigeena calayhi sala slam fayaquulu markaasaa rabbi wuxuu dhihi hal ra-uwnii miyay arkeen dadkan alla xusayaan oo aniga ixusayaan dadkaan ixusayaan miyay arkeen qaala wuxuu yiri nabigeena sal l slam fayaquuluna malaigtu waxay leeyihin laa maya wallahi baan ku dhaartay maara kumayna arkin ku dhaaranay maara ow arkin qaala wuxuu yiri nabigeena calayhi salatu slaam fayaquulu markaasaa rabbi wuxuu leeyahay wa keyfa sideebaa xalkoodu ahaanayaa low ra-owna haddii ay arkaan qaala wuxuu yidhi yaquuluun waxay leeyihiin malaaigtii low ra haddii ay ku arki lahayeen kaana waxay ahaan lahayn ashadda kuwa darnaan badan laka adiga cibaadatan xagga cibaadada aw ashad darnaan badan laka adi tamjiidan sharfitaanka iyo ammaanta ay ku ammaanayaan wa akharu badnaan badan laka adi tasbiixan inay ku tasbiixsadaan subxana ay ku yidhahdaan ay ku nasahaan qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sl slam yaquulu alla wuxuu dhihi famaa yasaluunanii maxay weydiisanayaan qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi malaaigtii ama malag malagta ka mid a ah, yasalunaka aljanata janna ay ku weydiisanayaan qaala wuxuu yihi nabigeena calayi sl slam yaquulu alla wuxuu dhihi hal ra-uha miyay arkeen jannadii qaala wuxuu yidhi nabigeenna yaquuluuna waxay leehi malaa'igtii laa maya wallahi baan ku dhaaranay yaa rabbi rabbiyow maa ra-uha arkin qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sl slam yaquulu wuxuu dhihi rabbigeen fa kayfa sideeba low annahum ayaga ra haddii arki laheen xaaladoosay ahaan lahayd qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sl slam yaquuluuna waxay lehi malaa'igtii low annahum ayaga ra haddii arki lahayeen kaanuu waxay ahaan lahayn ashadda kuwa darnaan badan calayha jannada xirsan dadaal ay ku dadaalaan oo ashad darnaan badan laha jannadii dalaban raaditaan iyo camal faritaan kuwa aad ay usii darantay ahaan lahayn oo weynaan badan fiiha iyada ragbatan doonitaan ay doonaan qaala wuxuu yidhi rabbigan subxaana wa tacaala mima yatacawaduuna maxay ilaahay ka magangelayaan maxay iga magangelayaan qaala wuxuu yidhi yaquluunanabigeena qaala wuxuu yidhi nabigeena yaquuluuna waxay leeyihiin min annaari naar bay muxuu ahay ka magangelayaan qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leeyahay wahal ra-ow may arkeen naartii qaala wuxuu yidhi yaquuluun waxay leeyihin laa maya wallahi baan ku dhaanay yaa rabbi rabbiyow maa ra-ow mayn arkin qaala wuxuu yidhi qul wuxuu leeyahay fa kayfa sidee baa low ra-ow hadday arki lahayeen qaala wuxuu yidhi nabigan yaquuluun waxay leeyihin malaa'igtii low ra-ow hadday arki lahayeen kaanu waxay aanlahayn ashadda kuwa darnaan badan minha naarta xaggeeda firaaran carar ay ka cararaan oo ashad darnaan badan laha iyada makhaafatan baqiid ay ka baqaan qaala wuxuu yidhi fa yaquulu wuxuu dhihi rabbigay rabbigan subxaana wa tacaala fa ushidukum waxaan idmarqaati geliyey annii aniga qad kafartu inaan u dhaafi lahum ayaga dembigoodii qaala wuxuu yidhi yaquulu malakun malag ayaa dhihi marka qaala wuxuu nabigeena calayhi sala slam yaquulu waxaa dhihi malakun malag oo meel malaa'igt malaa'igt ka mid a fiihim gudahooda waxaa ahaaday oo la jooga fulaanun hebel leysa minhum ayaga kamid mid maahan inamaa in kale maahan jaa wuxuu u yimid lixaajatin dan ayuu imaaday qaala wuxuu yidhi rabbigan subxaana wa tacaala hum ayaga aljulasaa waa dad wada fadhiyo laa yashqaa kuma hooga bihim ayaga jaliisum kooda la fadhiyo kuma hooga saas ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala u nicmeeyey u barakeeyey ugu naxariistay u karaameeyey dadka ahlo dikriga oo allah subxaana wa tacala dikrigaa laga hadla waa dikrigii subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah iyo inta la nooca ah oo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam ama qur-aanka ku sugan saas weeyaan laakiin dikriga noocan mubtadaca ah oonan nabigeena ka sugnayn alayhi sala slam kitaab qur-aankan aan ku sugnayn yacni ariiqadii ilaahay loo xus jiran ka duwan oo ariiqa mubtadaca ah oo muxuu ahaa eh, la unkay oo la cusboonaysay ama la bilaabay ah oo hadda dadka ama xatrada ha noqoto amaba eh, saligan jamaaciga ha noqda iyo wax la midka ah ka isaga ah inaad soo gelayna u badan wallahu aclam saas weyaan sooma galay ka isaga weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo labaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxu abu hurayra qaala nabi nabigan wuxu yiri sal slam yaquulu allahu tacala laweyn wuxuu leeyay ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malahiisa uu imalay agtiisa ayaan ahay ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malahiisa agtiisa ayaan ahday bi anigu imaleeyo wa ana anigana macahu isaga ayaan la jiraa in dakaranii hadduu ixuso fain dakarni haddii u xuso fii nafsi naftiisa dakartu waxaan ku xusaa fii nafsi naftayda wain dakarni haddii u xuso fii malain koox dakartu waxaan ku xusaa fii malain koox oo khayrin ka taqarabtu ilayhi diraacan dhudhun ayaan u dhawaada wain taqaraba haduu iso dhawaado ilaya aniga diraacan dhudhunna taqarabtu minhu bacan bac ayaan udhawaada bac waa sidaa weyaan wain ataani haduu imaada yamshi isagoo socda ataytu waan utaga harwalatan aan ruclayni bukhaari muslim ayaa muxuu xadiis soo saaray baaca iyo shibriga iyo harwalada iyo baabkaas wixii allah subxana wataala xiriiro waxaa weeyaan oo alla xaggiis mara taas iyada cilmigeeda cinda rabbi tabaaraka wa tacala annaga ma naqan harwalada noocay tahay Eh, dhawaashada all uu soo dhawaana mxuu aha baaca uu soo dhawaana taasoo aan naqana maah weyaan buhari muslim ayaa xadidka soo saaray xadidka laba kun laba boqol iyo iyo saddexaad waana rumaynayna طabcan xadidka laba kun laba boqol iyo saddexaad canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu ta arda ana rasul rasulka al sl slm qal rasulkan wuxuu yidhi ina lilahi alweyn waxa usugnaa tiscatan wa tisciina isman sagaashan iyo sagaal magac ayuu leeyahay miatan boqol ilaa waaxidatan mid mooyane man axsaha qofkii kooba oo xifdiya ku camal fala rumeeyo alla mxuu ahaa ku xusa dakhala jana janna ayuu galaa weyaan buhari muslim xadis soo saaray xadidka laba kun laba boqol iyo afraad can abi saciid alkhudri waxaa la wariyey radi allahu ta arda qal abi saciid kharaja mucaawiyatu mucaawiye ayaa muxuu ah kusoo baxay calaa xalaqatin xalqad oo fi lmasjid masjid wiisa ahaatay faqala wuxuu yidhi ma ajlasakum maxaa idin fariisiiyey qala waxa yidhi jalasna waan fariisanay nadkuru allah alweyn anagoo xusayna qala wuxuu yidhi allahi baan idinku dhaariyay maa ajlaskum imada fariisanin miya ilaa daaka kaas ma oyane qala waxaa yidhn wallahi baan ku dhaaranay maa ajlasana nama fariisinin ilaa daaka arintaas ayada mooyane dikriga alle unbaana fariisiiyey qaala wuxuu yidhi amaa inii aniga miyaa lam astaxdifkum imaa dhaarinin tuhmatan lakum inaad intuhunsanahay wamaa kaana ma ahan axadun qof bimanzilatii aniga booskayga jooga oo min rasul rasulka xaggiis ka jooga aqala ka yaraa badan canhu xaggiis xadiidan ka warin nabiga ka wari xadiid minii xaggayga weeyaan wa ina rasul rasulka al sl kharaja wuu baxay calaa xalaqatin xalqad ayuu ku baxay oo min asxaabii saxaabadiis ka mid a meel ay iskugu ku urureen ayuu nabiga kusoo baxay faqal wuxu yidhi ma ajlaska maxaa idin fariisiyey qaala waxay idhan jalasna waan fariisanay nadkuru annago xusayn allah la weyne wanaxmaduhu allana aan ku mahadinayna calaa ma hadaana wuxuu noogu hanuuniy islam islaamnimada wamana bihi oo nogu oo nooga nicmeeyey calaynaa dushanaga qaala wuxuu yidhi allahi alla ayaa idinku dhaariyey maa ajlaska ma fariisanin miya ilaa daaka arrinkaas mooyane qaala waxay idhan wallahi baan ku dhaaranaya maa ajlasana ma fariisanin ilaa daaka arrinkaas mooyane qaala wuxuu yidhi ama inii aniga miya lam astaxlifkum idan ma dhaarin tuhmatan tuhma oo lakum aan idin tuunsanahay walaakinahu warka lagu laabay ataani jibriil baa iyimid faahbarnii wuxuu u sheegay ana allaha alweyne caza wajal yubaahi inuu idinkugu faantama bikum idinka almalaaikata malagta imaa muslim xadis soo saaray xadiidka laba kun laba boqol iyo shanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu ta arda wa abi saciid alkhudri radi allahu ta arda abi saciid waa sacd bn malik bni sinani abi hurayra wa cbdirxman bn sr dowsi radi labadaa saxaabi alla kala noqday anahuma ayaga shaahida waxay ka marqaati fureen cala nabi nabi dushi sal slm anahu nabigana qaala inuu yidhi laa yaqcudu ma fariistaan qowman qola yadkuruuna xusaan allah alla weyne caza wajal ilaa haddii ay fadhiistaan xafathum lmalaaikatu malaigta ay isku hirarayso oo dhinacyaha ka marto waqashyathum raxmata naxariis alla yaa daboosho wanasalat calayhim sakiinatu xasilooni ayaa kusoo degto wadakarahum allah alweyne ayaa ku sheega oo ku xusa oo ku ammaana fii man cindahu kuwa agtiisa hada weyaan xadiidka imaam muslim ayaa soo saaray xadiidka eh, baabu fadli dawaami dikri dikriga in la joogteeyo fadlig ule ayuu baabkan u baabiyay xadidka laba kun laba boqol iyo lixaad can caaishata waxaa la wariyay zawji nabiy radi allahu ta ardaha qalat waxay tir caaisha kaana nabiy nabiga nuxu sal sl yadkuru mxus allah alla weyne calaa kulli axyaanihi waqhtiyadiisao dhan alla wuu xusi jira subxaana wa tacaala muslim ayaa xadidka soo saaray xadidka laba kun laba boqol iyo todobaad can xandalata alusaydiy waxaa laga wariyey radi allahu ta anu ardaha wa kaana waxu aday min kutaabi rasul rasulka alle kuwa wax u qor ayuu ahaa oo qur-aanka markuu soo dega rag u qor ayuu ka mid ahaa qaal wuxuu yihi radi lla tn arda laqiyanii abu bakrin baa ila kulmay faqal wuxu yihi kayfa anta ya xandala xandala xaalkaada bal ka waran qaala wuxuu yihi qultu waxaan ihi naafaqa xandalatu xandala wuu munaafaqoobay rasuulka allow qaal naafaqa xandalatu xandala wuu munaafaqoobay abu bakrow qal wuxuu yihi subxaana allah ilahay baan azana maa taqulu maxaad leedahay qal wuxuu yihi qultu waxaan idhi nakuun waxaan ahaana cinda rasul rasulka agtiisa yudakiruna midna xasuusiya binaari naarta iwa ljanata jannada xataa kaana waaba iyadoo ra-ya caynin il il ay hayso oo ilhaysa ishaba aysa hayso weyaan faida kharajna haddii ka baxna min cindi rasul rasulka agtiisa casafna waxaan dhex galnaa alazwaaja dumarkii hay aan ku milinaa weyaan iwal awlaada ilmihii iyo maalkii aan lahenay hay iyo shaqoodhinkii fanasina waxaan hilmaani kairan in badan ayaan hilmaani qaala abubakrin wuxuu yihi radi llatu fa wallahi baan ku dhaartay anaga lanalqaa waan mila hada arrinka aad sheegaysoo fanalaqtu waan tagay ana anig abubakrin baan aan baxnay xataa dahalna ilaan kaga galno oan u galno calaa rasul sl slam qultu waxaan ihi naafaqa xandaratu xandar wuu munaafaqoob ya rasul rasuulka allow faqala rasul wuxu yiri sl slam wamaa daka say waxu jiraan qultu waxaan ihi ya rasul rasuulka allow nakun waxaan ahaan cindaka agtaada tudakiruna adigoona xasuusiy binaari naar iyo waljannati janna xataa xataa kaanaa waaba iyado iyagoo ra'ya caynin il aragtideeda oo isha lagu hayo weyaan fa kharajna min cindika agtaada hadii aan kasoo kacno casafnaa waxaan dhexgalnaa oon dhex dabaalnaa alazwaaja dumarkii iyo alawlaada ilmihii wadaycat iyo waxaa weeyaan xoolihii nasiina waxaa hilmaanay kaiiran in badan faqala rasuulka al wuxu yiri sal slm waladii alii nafsii naftayda biyadii ay gacantis ku sugan tahay ayaan ku dhaartay low in low taduumuuna haddii aad daa'imi lahaydeen calaa maa takunuun waxaad ahaataan cindi agtayda wa fi dikri iyo xuska alle oo daa'iman markaad alla xusaysaan haddii aad markaad nabiga la joogtaan alayh slat slam ama agtayda aad joogtaan iyo markaad alla xusaysaan sida ad haanaysaan haddii aad joogtayn laheedeen lasaafaxadkum waxaa idin salaami lahayd almalaaigtu malaaigta calaa furushikum goglihiina iyo wa fii turuqikum jidadkiina walaakin warka lagu laabaya xandalatu xandalow saacatan wa saacad saacad weyaan saacadna waxaa weya dikriga saacadna dantaad u shaqayso alaaa maraat iyuu nabigeena sidaas sidii alayh slat slam imam muslim aa soo saaray saacatan wa marka dad qaar waxay u fahmeen in saacadna munkar iyo xumaan lagu jiri kara saacadna walaag lagu jiri kara saas maa macnaheeda saacadna adduunkaad u shaqayso saacadda cibaadadana ilaahay caabud oo alla xus weeyaan xadidka laba kun laba boqol iyo can cabdillahi bni busrin waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rajulan ima qala wuxu ya rasul rsulka allow ina sharaa'ic islaam islaamka muxuu ahay shareecadiisa amaba islaamka wuxuu jideeyey ina sharaa'ic alislaam islaamka waxyaabaha uu jideeyey uu faray qad kahurat caley waa igu tira bateen fa ahbarnii ishad bishayin shay atashabatu bihi aan ku dhega qaal wuxuu yidhi laa yazaalu yuusan ka zuulin lisaanuka carabkaada radban mid ka qoyan min dikrilahi dikriga alle tirmidi ibn maaja wa saxiix weyaan daa'iman marka qalbigaaga iyo carabkaada cafwan waa inuu dikriga alle haayo subxaana allah alxamdulilah walaa ilaha illa wala quraan xawla quwata illa billah alcaliim wahakada iyo wix la ah. baabu fadli tahliil laa ilaha illa allah fadliga leedayu baabkan u baabay xadidka laba kun laba boqol iyo sagaalaad can abi hurayrat waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka al sl sl qala wuxu rsulkeena man qaala qofkii yihahda laa ilaha illa allah alla xaq lagu caabudo ma jira ila allah alweyne mooyane waxda xaaliyo keligii laa shariika wadayna lahu alloma sugna lahu lmulku boqortay isaga ayaa u sugnaatay walahu alxamdu mahadna isaga u sugnaatay wahuwa allaweyne calaa kulli shayin shil akrab qadiirun qaadirmad awoodo waa qofkii yihahda fii yowmin maalin miata maratin boqol jeer kaanat la waxaa u sugnaata cadl cashir riqaabin toban naf xuraynteed toban naf oo la xureeyey waxuu dhigmo o ayuu helayaa wakutibat lahu miata xasanati miatu xasanatin boqol wanaagna waa loo qoraa wamuxyat canhu miatu sayi boqol dambina waa laga tirtiraa wa kaanat waxay u ahaataa xirzan xirzi iyo dhifays iyo difaac min ashayaan shaydaanka iyo ugu noqotaa yowma maalinkiisa dalika kaasa xataa yumsiya ilaa u ka galabaysto walam yati lama imaado axadun qof biafdala mima jaa bi wuxuu la yimid waxaa ka fadli badan ilaa axadun qof oo camila ku camalfalay akara min dalika arrinkaas in badan qof qabti mooyane buhaari ayaa soo sar xadidkaas marka laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku lamd ala kuli shayin qadiir oo qofka boqol jeer maalintii u dhaha uu joogtay wanaagaas khayrka badan ayuu ka heli haddii uu kasii badana kabasii wanagsan xadidka laba kun laba boqol iyo tobanaad an abi ayub alansaari waxaa la wariyey radi allahu taala arda an nabi nabigan wa sl sl qal nabigan wuxuu yihi man qaala qofku yihahdo cashran toban jeer muxuu dhahayaa tobanka jeer waa tii haddaan xadiidka hore weyaan laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku lamd ala kuli shayin qadiir man qaala qof yira cashran kaana wuxuu la mid noqdaa kaman actaqa qof xuray oo kale raqabatan hal qor oo min walida ismaaciil nabi ismaaciil awlaadiisii kamid weyaan buari muslim xadis soo saaray walafdu muslim man qaala qofka yira laa ilaha illa allah waxdu laa shariika lah laa ilaha illa xaq loo caabudo ma jir illa allah laweynaman waxda xal iyo keligi laa shariika wadaanina lahu alla uma sugna lahu lmulku isaga ayaa boqortooy usugnaatay walahu alxamdu mahan isaga ayaa usugnaatay wahuwa alla weyna calaa kulli shayin shay alkaba qadiirun qaadimad awoodowa cashara miraarin toban kaana wuxuu ahda kaman actaqa qof xuray oo kale arbacata anfusin afar naf oo min walad ismaaciil nabi ismaaciil awlaadiis kamid weyaan toban waa ti aan soo marnay marka hal mid xurey kaba si mid xureeyey afar koro mid toban xureeyey xadiidka laba kun laba boqol iyo ko can abi hurayrat waa l weri radi ta q abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxu yiri sal slm man qaala qofkii yihahda laa ilaha illa allah laa ilaha ilaah ma jir ila allah alweyne mooyine waxda waxaa la yiri alla weyne kaligii laa shariika wadayn lahu asaga uma sugan lahu lmulku boqortooy isaga u sugnaatay wahuwa lahu alxamdu mahana isaga u sugnaatay wahuwa allaweyne calaa kuli shayin shay lakala qadirun qaadirnad awoodowa man qaalaha qofkii yidha cashara maraatin toban jeer xiina yusbix goortu waa beriisana kutiba lahu waxaa loo qoraa biha sababteeda miatu xasanatin boqol xasano wamixi an waxaa looga dhaafa boqol xumaan ayaa looga dhaafaa wakaanat lahu waxay u ahaata cidla raqabatin qoor xuraynteed waxufida biha waxaa loogu ilaaliya yowmidin maalintaas xataa yumsi ilaa ka garabaysto waa lagu ilaaliya wey qofkaas waman qaala qofki yihahda mila dalik xiin yumsi marka garabaysana qofka sidaa yihahdo kaana lahu waxaa usugnaada milu dalika intaasoo kale imaam axmed soo saari sanadkiisa saix ala sharti sheikheyn xadiidka laba kun laba boqol toban iyo labaad can anas malik waxa lg radi allahu ta arda ana mucaad ibnu jabalin xadadu wuxuu warramay ana nabiy nabigan sal slam qal wuxuu yihi ya mucaad mucaadow ibnu jabal qaala wuxuu yii labayka ku ajiiba ya rasul rasuulka alla wasacdayka dhorowgaada lala qabo qaala wuxuu yihi laa yashhadu kama marka adka cabdun adoon an laa ilaaha ilaha kale inuusan jirin illa allah mooyane ilaa xaq lugu cabd inusan jirin ila allah laweyne mooyane uma yamuut u geeriyoodo calaa dalika arrinkaa ku geeriyoodo ilaa haddii uu sameeyo uu jiro dakhala jana janna ayuu galaa qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi afalaa uxadiu nnaas dadka maan u sheega qaala wuxuu yihi laa maya inii aniga aksha waxaan ka baqayaa an yatakiluu inay tala saartaan korkiisa oo isku hadlayaan oo camal kale ay faraha kala baxaaran ka baqayaa ha u sheegan wey imaam ee soo saaray sanadkiisa waa saxiix calaa sharti shaykhayn waxaad eegtaa xadiid albitaaqa xadiidka boqol iyo afar iyo sagaashanaad oo kitaabka awalkiisa aan kusoo marnay mujalad koobaad eeg ayuu kuleeyahay baabu fadli tasbiixi subxana allahi fadliga ay leedahay ayuu fadliga baabkan u baab yahay iwaltaxmiidi iyo alxamdu lilaahi iwa takbiir akbar subxaana allah alxamdu lilah akbar fadliga ay leeyihiin ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka laba kun laba boqol toban iyo labaad an abi hurayra waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi man qaala qofki yihahda subxaana allah allaweyne ayaa hufan oo nasahan oo xumaan dhanka nasahan wabixamdi mahadi lala qaba fii yowmin maalin miata maratin boqol jeer yihahdo subxana allah bixamdi xutat waa la daadiyaa khataayahu gafafkiisa wain kaanat haba noqotay mila zabad ilbaxri badda uradeeda iyo waxa weeyaan muxuu ahay dusheeda wax socdo ya dusha badda ama muxuu ahaa waxa socda hirka korkiisa waxyaabaan cadcad oo socda waxaa weyaan ha noqdo weyaan ubart bukhaari muslim ee soo saaray wa fii riwaayati limuslimin man qaala qofki yihahdo xiina goortii yusbixu u waawariiso si goortu galabaysto subxaana allahi wabixamdihi miata maratin saas yihahdo lam yati lama imaan axadun qof yowma alqiyamati maalinta qiyaama biafdala mima jaa bihi wuxuu la imaada wax kafada badan yowma alqiyama qof la imaada lama arko weyaan ilaa axadun qof mooyane qaala yiri mila maa qaala wuxuu isaga yidhi oo kale aw zaada caley ama ka kordhi imaam muslim marka qofkii boqol jeer marka subxaana allahi wabixamdihi yidhaahdo maalinta qiyaamo qof isaga waxaad la imaaday wax kafadli badan la imaada lama arko weyaan ilaa qof un isaga intuu la imaada la imaada ama ka badi waa gooni xadiidka laba kun laba boqol toban iyo afaraad canhu waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka oo hore waxa u ahaa abu hurayra radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra qaala nabi nabig wuu yh sl slm kalimataan laba eray iyo laba kelimo xabiibataani la kalgacay labadan ila raxmaan alweyne xaggiisa khafiifataani cala lisaani carabkana aada ugu fudud in lagu dhawaaqo haqiilataani fi lmiisaan miisaankana aada u culsayso maxay tahay subxana allahi wabixamdihi alla ayaa nasahan oo xumaan o dhan ka hufan wabixamdihi mahadis lala qaba subxana allahi alcadiim subxaana waxaa nasahan allah alla alcadiim ee weynaa intaas waxaa weeye labadaas kelimo waa laba kelima alla agtiis aada looga jeceyl badan yahay tan labaadna carabka in laga dhahana aada u fudud oo subxan lah bixamdi subxan lah alcadiim waxay kugu qaadanaysaa sidoo kale miisaankana aada u cursaynaysa fa ama man thaqulat mawaasinuhu fa huwa fii cishatin raadiya sidaa weeyaan xadiidka laba kun laba boqol toban iyo shanaad wa canhu waxaa laga wari abu hurayra radi allahu taala arda qala wxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm lian aquula inaan dhaha subxaana allah alweyne ayaa nashan walxamdu lilah alweyne ayaa mahadsan walaa ilaha ilaa xaq lagu cabdulama ark ila allah allaweyne mooyane wallahu akbar allaweyne ayaa weyn inaan dhaha ayaxabu lakala gaacayla badan ilaya xaggayga mima alacat caleyhi shamsu wax alle wixii ay qorax usoo dhalatay oo adduunkan ku sugan intaasan ka jeclayo nabigeena cadayna caleyhi asalaatu wasalaam subxaan allahi walxamdu lilah walaa ilaha illa hu akbar imam muslim xadis so sar xadidka laba kun laba boqol toban iyo lixaad can sacd ibn abi waqaas waxaa la wariyey radi allahu ta arda qala wuxu sacad kunaa waxaan ahayn cinda rasulillah nabiga alti ayaan ahanay faqala wuxuu yihi ayacjizu miyuu awoodi weynaya muu ka cajizaya axadukum midkiin an yagsiba inuu shaqaysta kula yowm maalin la arka alfa xasanatin kun xasana kun wanaag inaad samaysta qofka miyuu kari waynaya fasalahu saailun baa wuxuu weydiiyo oo min julasaai ragga la fadhi ka mid a kayfa sidaaba yagsibu uu kasbana axaduna midka uu shaqaysanaya alfa xasanatin kun xasana i kun wanaagsa shaqaysanaya qaal wuxuu yusabixu wuxuu tasbixsana subxan lah yuu dhihi miya boqol jeer ayuu subxan lah dhihi fa yuktabu waxaa loo qorayaa alfu xasanatin kun wanaag aw yuxadu waxaa laga ridaacan aggiisa alfu khatiatin ama kun gaf imaa muslim soo saaray bal fiirihii nicmadaas iyo barwaaqadaas iyo khayrkaas iyo fadligaas ilahay uu bixi subxaana wa tacaala qofki inuu yidhaahdo muxuu ahaa subxaana allah subxaana allah subxana allah inuu boqol jeer yidhaahdo ayuu allah subxana wa tacaala kun daraja kun kun kun xasana uu qoraya amaba uu kaga dhaafaya kun dembi weeyaan wax aad weyn oo nicmo aad weyn weeyaan baabu tasbiixi subxaana allahi in la tasbiixsado baabu tasbiixi in la tasbiixsado awala nahaari maalinta awalkeeda iyo wa cinda nawm iyo xilliga la seexana ayuu baabkan ubaabiy fadli kusoo arooray xadidka laba kun laba boqol iyo toban todobaad can ali bin abi alib waxaa la wariyey radi allahu ta an arda ana faatimata binti rasul lah sal slam waxay ka sheegatay maa talqa waxay kala kulanta min arixa shiid mara waa shayga eh, aala lagu shiito laba dhagax oo la balaariyey dhaxda kadibna qor laga suray laga dulaliy qori laga suray kadibna kala qaadmaaya eh, kan hoose dushiisa raashin lagu shubiy cunno sideedii lagu shubay haruur ama geley ama wix lamidka lagu shubi kadibna kii kale ayaa dusha laga saaray saasoo loogu wareejinaya marka raxaga kaas weyaan noocyo kalena waa yeelan karaa ana faatimata faatima binta rasul lah sal slm ishtakat waxay ka sheegatay maa talqa waxay kala kulmaysa min arixa shiidmaraha oo mima tatxanu shiiditaanka ay wax shiidayso fabalaqaha waxaa soo gaaray marka faaduma ana rasul rasulka sal sl utiya in loo keenay bisabyin dad lasoo qafaasho caruur iyo dumar ah. faatatu waa utimid tasalu iyadoo weydiisanaysa khaadiman adeega falam tuwaafiqhu nabiga lama ay kulmin nabigon joogen meesh timid fadakarat licaishata caaisha ay u sheegtay waxay tiri waxaan u imaada arrinkaas dhibkaas ayaa ay haysto nabiga gaarsiiy way sl slam fa jaa nabiy nabigana yimi sal slm fadakarat dalika fadakarat way sheegtay dalik arrinkaas ay faadima u timid caaishatu caaisha lahu nabiga u sheegtay sal slam faatana waa noo yimid marka khaadim yaa laga sugay maya ayay ka sugayeen ha lakin khaadim nabiga ma wado alayh sl slam galnay ayuu nabiga noo yimid fadahabna waxaan isku dayn naquum inaan istaagno cali ayada weeyaan ninkeedii radi allahu ta arda fa wuxuu yidhi calaa makaanika mabooskiina jooga faraashkiina saarnaada xataa wajadtu ilaa aan ka dareemo barda qadamihi labadiis gamadood qabowgooda fii sadri xabadkayga aan ka dareemo yani ma isagoo halkaas taagana qabowgii lugihiisa halkaa ka dareentay mise lugihii ayuu muxuu aha meesha soo geliyo kadibna saasuu muxuu aha ay ku dareentay labadaba suuragal fa wuxuu yidhi alaa adulukuma midin tusaa midiin sheega calaa khayrin khayr mima saaltum waxaad weydiisateen saaltumahu aad weydiisteen idaa akhadtuma haddii aad qaadataan madaajicakum amkaanajiifkiina oo booski aad saaxan leedeen aad isdhigtaan ood saaxataan fakabira allahu akbar dhaha arbacan wa halaaiina afar iyo soddon waxmida alla kuma hadii halaaan wa halaaiina saddex iyo soddon wasabixa subxan lah halaaan wa halaaiina soddon saddex jeer fa dalika arrinkaas khayrun idinka ayaa idinkaga khayr badan lakuma labadiina mima saltum waxaad weydiisteen yacni subxaan allah oo waxa weeyaan la dhaha soddon iyo saddex jeer alamdullah sodon saddex jeer layirahdo allah akbar oo soddon iyo afar jeer layirahdo boqolkaas ayaa wax alle wixii aad sheeg aad weydiisteen oo khaadimkii iyo kulli idinkaga khayr badan saasuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka laba kun laba boqol toban iyo sideedaad an ibn cabas waxa radi allahu taala anhuma can jawariyata wuxuu ka wariyey bint alxaarith zawji nabiy radi allahu tacala anhu ardaha marka waa saxaabi saxaabi ka warina ana nabiya nabigeena sal slm kharaja ama saxaabi saxaabiyeed ka warina ana nabiya nabigeena sal slm kharaj wuu ka baxay min cinda agteeda bukratan aroor xiina goortii sala subax salaa subax u tukaday wahiy ayadana fii masjidiha meesha ay ku tukatay ay ku sugan tahay uma rajaca uu soo laabtay bacda an adxa markuu bariisti kadib barqinka la gaaray wahiy jaarisatan iyadoo fadhida faqala wuxu yhi maa zilta kamaa zulmiya cala alxaali xaal alatii xaalkaas oo faaraqtuka aan kaaga taga caleyha meeshii aan kaaga tagay maa sid u fadhida ood ilaahay u caabudaysaan ood alla u xusaysaa qaalat waxay ti nacam ha qaala nabi nabigan wuxu yhi sal slam laqad qultu waxaan dhahay bacdika gadaasha arbaca kalimaatin afar kalima afar eray ayaan dhahay alaaa maraad saddex jeer waliba ku celiyey low zinat haddii loo bandhigo oo la barbar dhigo bimaa qulti waxaa tiri mudda lyow maanta o dhan lawasaanatuna waay u dhigmaysaa weeyaan ama waxa u miisaanmaysaa subxaana allah wabixamdihi subxaana waxaanasan allah alweyne wabixamdihi mahadi lala qaba cadada khalqihi uunkiisa intuu la egyahay iyo intuu alla khalqay iwa ridaa nafsihi naftiisa intay ka raali noqoto iwa zinata carshihi carshigiisa miisaankiisa iyo wamidaadi kalimaatihi kalimaadkiisa cadadkooda iyo qadarkooda waxaa weeyaan xagga badnaanta ayuu ilaahay subxana watacaala tacaala nasahan yahay mahadiisana ay la jirtaa weyaan marka kalimaadkaas kooban subxana lah bixamdi cadada khalqihi warida nafsihi wasinat kalimaati saddex jeer lagu celiyo wanaagaas intaad leeg ayaa laga helaa siduu nabigan cadi sal slam baabun fadl laa xawla walaa quwata illa billah laa xawla walaa quwata illa billah fadliga eh, kusoo arooray iyuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun laba boqol toban iyo sagaalaad can bni darin alhifaari waxaa laga wariyey radi allahu ta qal bni der qaala li rasul rasulka wuxuu yihi sal slm alaa adulluka miyaan kuu sheega oon ku tusaa calaa kanzin bangi oo min kunuuzi ljannati jannada bangiyadeed ka mid a qultu waxaan ihi balaha ya rasul rasulka allow qala wuxuu laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla xeelad walaa quwata awoodna annaga nooma sugna ilaa bilah alla weyne mooyane awood kastoon leenahay ood haysano ilaahay baana siiyey isaga xagiiska ahaatay xeelad kasta oo noo muuqata oo maanta aan leenahay xeelad ayaan leenahay alla baabun raditu bilahi raba raditu waan ku raali noqday bilahi alweyna raban rabinimo asagaan u raali noqday xadidka laba kun laba boqol iyo labaatanaad can abi sacid alkhudri waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasula rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi man qaala qofku yihahda raditu waan ku raali noqday bilahi alweyna raban rabinimo wabilislam islaanima diinan diin baan diin ahaan ugu raali noqday wamaxamedin maxamedna rasulan rasulnimaan ugu raali noqday wajabat lahu ljana jana waajibta abu daawuud wa xadiis saxiixa waxaad eegta xadiidka sideed iyo soddonaad baabu caqdi tasbiix bilyad gacanta in tasbiixda subxaan allahida iyo tasbiixda noocyada kala duwan in gacanta lagu gunta ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun laba boqol iyo kow iyo labaatanaad can busayrata binti yaasirin waxaa la wariyey alansaariya umu yaasir ayaa la yihahdaa radia allahu taala an ardaha ana nabiya nabigeena sal l slam amaraha wuxuu faray amarahuna wuxuu faray saxaabiyaadkii an yuraacina inay dhowraano ilaaliyaan an yuraacina inay ilaaliyaan he bitakbiiri allahu akbarta iyo wataqdiisi subxaan allahida oo subxana malik lquduus khaasatan Eh, iyo tahliil inay ilaaliyaan dhowraan tahliilka tawxiidka laa ilaha illa allah inay aad u ilaaliyaan dhowraan ay ku dadaalaan wa an yacqidna inay weliba ku guntaan ay ku xisaabiyaan bianaamili faraha fa inahuna faraha mas-uulaatun waxbaa la weydiin doonaa mustandaqaatun waa laga hadashiin doonaa abu daawuud tirmidi weyaan wa xadiis xasana marka eh, intaas iyada ayuu nabigeena sal slam saxaabiyaadkaas faray xadidka laba kun laba boqol iyo laba iyo labaatanaad an abdillahi bn camr bin caas radi allahu ta ma qal abdillahi bn camr raytu rasul rasulka ayaan ark sal slam yacqidu tasbiixa tasbiixda isagoo gunta ayaan arka weyaan gacanta abu daawud tirmidi nasaa-i xadiis saxiix weyaan masala ayaa halkaan soo geli karta waa masalada tusbaxa tusbaxa hadduu noocyadan weyn oo xadda ka baxsanoo yacni silsilada qoriga noociisa oo eh, uskaga iyo dhibaatada iyo qaabdarada ay ka muuqato u yahay ka isaga macno weyn kuma dhisno noocyada eh, ay culimada aada u diidi jireen weyaan macno weynkaas kuma dhisno isaga eh, ma fiicna macno weyn kuma dhisno lakin haddii yahay eh, mid qofka ugu talagalay sida qalinkan oo kale ama eh, alxasiba calculatorka oo kale loo isticmaala haduu yahay ama ha yaraada ama dhexdhexaad ha noqde oon xaddana ka baxsanayn foolxumi i qaabdarin aanan keenaynin qofkana uusan aaminaynin wixii inay yihiin wax ilaahay u amray in tusbaxa la qaato wax baraka gooni wata uusan aaminsanayn sheekh bin iyo rag badan ayaa waxay arkeen inuu dhibaato uusan lahayn haddii laakiin arrinkaas uu xambaarsan yahay lama ogola dabcan ilan waa xaddii wuxuu ka gudbayaa xadkii masmuuxa ahaa ayuu ka gudbayaa sheekh bakr abu zayd caleyh raxmat ullah kitaab dhan uu ka qoro layih ah, axkaam subxa uu kaga hadlay asalkiisan inuu kasoo jeedo qolyahan buudiyiinta oo hindiya ku nool oo dabka iyo timahooda iyo balada caabudo imtixaanka ah qolyahaas inuu kasoo jeeday ayuu caddaynaya weliba inuu banaaneen ayuuna caddaynaya laakiin jamhuurta culimada inta badan in la isticmaali karo qalil ahaan haddii loo nayeysan yahay oo barako gooni aan loo muxuu ahaa aaminsanayn eh, foolxume iyo howlo kale usan keenaynin eh, oo qofka suuradiisa usan bedelaynin sida ragga qaar ay sameeyaan eh, zuhdiga iyo dikriga iyo howlaha isku sheega dhib inay lahayn ayay muxuu ahay qaban weyaan wallahu aclam waayahay baabu majlisi majlis aladii majliskaasoo laa yudkaru aan lagu xusin allah alla weyne fiihi gudihiisa suu noqonaya meel haddii inta la fariis alla an la xusin meesha iyadoo meel khatar weyaan xumaan badan ayaa ka dhalanaysa xadidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi hurayrat waxaa la wariyey cbdiرaحman skhdawsi radi الlahu taعala ard qal abu hurayra qaala rasul la sug wuxu yihi sal slm maa min qowmin ma jiraan yaquumuuna istaagaan min majlisin boos ka istaagaan laa yadkuruuna aan ayna xusin allah alla fiihi booskaas ka kacaan ma jiran ilaa haddii ay dhacdo qaamu waxay ka istaagaan can mihla jiifati ximaarin dameer baktigiis wax la ah oo ur ah ay meesha kala kacaan weeyaan wa kaana lahum wuxuu majliskiis u ahaadaa xasratan shalayta ayuu maalinta qiyaama u ahaadaa saas ayuu nabigan cadayna sal slam abu daawuud waana xadiis saxiixa marka boos haddii marba la fadhiisto weliba dee qofka markuu boos fadhiista inta badan waxaa dhacdo in hadalla aanan munaasab ahayn iyo waxyaaba ay dhacaanaya suuragala ah. marka waxaa weyaan booska isaga marba haddii eh, in laga kacay noqoto waa in allah la xuso subxaana wa tacaala weliba subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ila ant astaqfiruka natubu ilayk o nashhadu an laa ilaha ilaa anta nastaqfirka natubu ilayk hadii jamc marka waxaa weeyaan dikriga isaga ayaa wixii oo dhan eh, muxuu ahaa duduuba oo khayr badan keena shalaytadana meesha ka saara sidoo kale urkii nabigan uu sheegay sal alla slam na meesha ka saara weyaan marka dikriga in lagu dadaalo majaalista oo dikri allah subxana wataala lagu bilowdo oo dikri allah lagu dhex jiro oo dikri allah lagu khatimto arrinta iyada waa arrin aada wanaag badan intaas ayuu casharkeenii celiska ah ku koobnaanaya hada wallahu aclam wasala allahu waslama ala abdi rasuuli mustafa